baabu taxriim lcuquuqi waqadiicati raxim hada kan baabu taxriimi lcuquuqi aasnimadii xaarangnimadeedi ambaabey waqadiicati raximi baabu qadiicati raximi qaraabadii gooyowkeeda baabu taxriimi qadiicati raximi qaraabadii gooyowkeeda xarangnimadeedi ambaabey qaala lahu tacaala ilahi may kagoolay fahal casayto fahal hay casaytum mamudniidina an intawallaytum haddiisin jeesasa an tusiduu fasaadidan umadnidina filardi erada dhadiya fasaadidan watubadicu goytan arxamakum raximyaalkin garaabiyaalkin goytan umadnidina ulaaika kuwaas almawsufuna ahaan laha tilmaamay kuwaase aladiina kuwii waay lacna allahu ilaahay lacnaday hum ladinkasoy lacnadi asama fa asama huwa alla dhegatiray hum ladinkasa dhegatiray o oh xagama dheegayan waacmaa huwa alla aragtiray absaarahum basaryaalkoodii aragtiri waqaal lahu xaganama aragayan xaganama dheegayan wa taas may kanagatay fasaadiyo orada fasaadiyen iyo arxaamtiyo gooyeen kalka maylisamaraay yani fisaasan dhina lacnad ilaahay lan dhina ini aradana lan fasaadine kaahay raximtana lan gooyn waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay waladina kuwi yankuduna buriyaayan cahda lahi ilaahay balin shay min bacdi misaaqihi misaaq ilcahdi balinkaas marki la adkaayo bacdi shay buriyaayan wayatbacuna gooyayan maawal gooyayan amara allahu ilaahay amray bihi bima maad ilahay amri an yusala in ila hariiriyo gooyaya wayufsiduna fisaadiyaayan fi lardi arada dhaadiya fisaadiyaaya ulaaika kuwaas law mawsuufintaas kuwaase lahum kuwaasa le allacnatu lacnad iya layin ilahay naxariistiisa kufogaad iya layin wacdaabun walahum kuwaas may layina suu daari daartidiya huma shay naare walayin wa waladina kuwa yanquduna buriyaaya cahd allahi ilahay balinshay buriyaaya min bacdi misaqihi misaaq alcahdi balanka marki la adkaayay dhaarkadooji bacdisha buriyaaya wayakdacuna wladina yakdacuna gooyayan maawal gooyayan amar allahu ilahi amray bi bima maaga yusalahu maaga siniladi ilahi amri gooyaya wayufsiduna fasaadiyayan fi lardi fasaadiyayan ulaaika kuwaas mawsuufinta sootohanasalaha sheegi lahum yomaylayna lacnatu lacnadiyalayn allacna maylarayin albucdu min raxmat illahi ilahay naxariistiis lakudheerad kofka ilahay naxariistiis ina kudheeradan lacnada layn wa walahum kuwaas mayleyna mawsuufintaas oo tilmaantaas leh oo oh, yani balan buriyaayano balan andhoorana ahay wal ilah hariri elaynan hariiriyaana arada fisaadiyaayan anasay mayleyna suu daari daartiidiya hun yaleng naara lengwa waqala lahu tacaala ilahay may ka golay waqala rabuka nabilahi muhamed o rabiga may xukmiyey bimacnaa amara rabuka waa rabiga may amray alaa tacbudu isin aabud ilaa iyahu ilahay lay aabudaan wa wabilwaalidayni waxsinu ixsaan sameeya bilwaalidayn lamadi waalidsan dhalan ixsaanan ixsaan an sameeya ima yabluana hadi deero dero cindaka dagda alkibara dawawnamo axaduma lamad koosho dero aw lamad lamadakilagagdaka deer falaa tagul iningartoy lahuma lilabaweyni aadi yaawka iningartoy hofin uriya sinsugnaadi hadal ooyo yani yodinsadaan iningartoy a walaa walaa tanhar an horortoy huma lamadi ey laa tasjar an anaanotoy huma adi yaawka n anaanotoy dhe lahuma lamadi aadi yaawka indhe gowlan indhe golkaso kariman soban wanaagsan waktil raari lahuma lilabaweynin raari janaaxa dulli garab naxariisti garabshen raari min araxmati naxriis eh waqul dhe rabbi ya rabbi rabeyo irxamag naxariisuma aday awkeng naxriis kama sidi rabaya lamadaas naxariisan mian sagiran halan haki yara saas oo kali naxariisan ilahi inka wa may wele yaraangnimadii hoka barbaariyaayen yoona dhowti yaraangnimahan damboyayan kalkan barbaarido sidikin barbaariyaayen barbaarido ilahi nan togdo lambahay waan abi bakrata abi bakr may kuuriyey nufayc ibni xaaris magaashay nufec binu xaris radi allahu taala an qaala nufec may kagoolay gaalo rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagoolay alaa unabiukum masin sheegayo biakbarilkabaa'iri dembiyal wawiin han kan kawiinan badan masin sheegayo dembiyaalka hano sakaa'iru hanono kabaa'iru sada kabaair lacbiriyo kale alaa unabiukum masin sheegayo rasuulka sala allahu alayh wasalam biakbarilkabaa'iri dembiyaalka wawiin kan kawiinan badan masin sheegayo halaatan gaala halaatan siditoog iyo saaskana nagi kulnaa unamara bala ha nin sheeg ninka sheeg ninka ala nin sheeg yaa rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo nin sheeg qaala rasuulka may ka goolay alishiraaku bilahi ilahay lin sharig wel waay ilahay nin dembiyaalku in may kumid aha kan koray orta ilahay lin sharig waa waay wacuquuq waalidayni lamadi waalidna lakaasi maxlushaahidkana adurogna mele eh wacuquuq lwaalidayni lamadi waalidna lakaasi wa alcuquuq did lbiri la yani rasuulka ahay saas wa yani samafala nin samaynay lakaasi taasa dembiyaalku min kabaairta kumide oo shirka wulilhariri wakana nabiyuna wamay haday mutafiyanki o uskunomil uskun dagigsan yahaadi mutafiyanki uskunomil dagigsan yahaadi fajalasa tartiibahan fadheedi rasul fajalasa huwa rasuulka fadheedi sala allahu alay wasalam walahan fadheedahay may bu aha liajli shidati ma fi zuuriyu beento oo dembe eho fisaade beento walikasogon been laku markhaatna markhaati beeneed fisaade ka jarti dembe ka jarti si inginyin rasuulka saala fadheedi fajalas nabiy nawag fadheeday faqaala nabiy naw may kagoolay sala allahu alayhi wasalam alahoyaay wagawlu zuuri beenti kagoolawsha waay washahaadatu zuuri beenku markhaata kaawkeedo ay markhaata beeneedo ay hanasa dembiyaalkumin kumidew famaa zaala nabiy nawag mazul yukariru huwa nawag nagnagaw ha alkalimata kalimadaas oo shahaadatu zuurka nagnagaw mazulna xataa kulnaa ilahu neerno laytahu laytahu nabag shilaaytidiisiyo sakata huwa nabag aamuso faylahay kadhibtooday hadalkan kokun dhibtooday aamuso faylahay hataa gulna ilaa kugolniya rasuulka rasuulna kanangnagaay laytahu nabushilaaytidiiso sakartahu nabag aamusafa ilahay ilaaku erm mutafakun caleyh adiskan in hormari an cabdillaahi bin camr bn alcaas radi allahu taala canhuma an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naumay golay alkabairo min alkabairi dembiyaalku win may kumid aha alshraaku bilahi dembiyaalku win badanyi laakin may kumid aha alkabair min alkabairi dembiyaal albiro min albiri siokl albiro xusn lkulq hadis kaday albiro min albiri samafal may kumid aha alkabaair min alkabaair dembiyaalku himay kumid ah alshraaku bilah ilahay lan sharig weelo ilahay yani ilaahnimada yani lalawadaajiyo lanka lan sharig weelo kaasa yani dembiyaalka uwin kumide a wa cuquuq alwaalidayn lamadi waalid lakacaasi garo lakacaasiyo lakacaasiyo dembiyaalka win kumide wakatlo nafsi naf dilowkeed iyo dembiyaalka win kumide naf onayo yani bigayri xaqin lan dilaw iyo dembiyaalka win kumide naf dulmo lan dilaw walyamiin iyo dembiyaalka ku kumide yamiin dhaar yamiintaaso alkamuusu timbiyaaso saaxibsha dambiga timbiyaaso yamiintasayo been ew mana waladn lahaynao ilahay magaashay beenka dhaarbaas wallahi walaan anile eraas yamiinta kolka wallahi taaso walaagin adin ang lahayna kolkan dembika timbiyaas yamiintiyeeda dembiyaalka wino kabaairta ee kumidatuwa rawamayure hadiska albuaariy alyamin alkamuusu duba fasri alyaminu dhaar yamiintaaso alkamuusu timbiyaas alati yamiina lanajeel yaxlifu huwa rajulkaba dhaaradaw ama yaxlifu lxaalifu kan dhaardaw dhaardaw ha yamiinti e dhaardaw kaadiban ala kawni kaadiban aliki been sheegawna dhaardaw caamidan ala kawni caamidan aliki indasadaw dhaardaw sumyad hiya yamiinti ede wal magaaway hamuusan titiin biyaasiyal kamagaawi wadalika arrinkaas kaasina haabitun waxaasilon inistaasa kamagaawona ranjarto maywali lianaha ana alyamiina yamiinta oo beente dhaarto beente takmisu hiya yamiinta may tiin biyaase alxaalifa ki dhaaradiya filismi dembada fisimbiyaasa ey tuadihi daboolasa watukribhu maashoyaas yamiintiyeede dembiga yani lankinti dembi kadhahrid dembe oo moole kadhahridaasu mana maashoyaas meelkubinaawada lang argaano dembiga afarta gablilaa guudse dembi labuysune liannaha takmisu timbiyaasa hiya yamiintiyeede timbiyaas alxaalifa kan dhaaradi filismi dembiga dhaadisa timbiyaas ey tuadihi daboolasa watukribhu maashoyaas bihi filismi a wacanhu can cabdالlahi bin cmr بn caas may lakuriyey ana rasuul الlahi sala الlahu عalyه wasalam qaala rasuulka ininka gooli min alkabaairi dembiyaalku kuwin may kumid aha shatmu rajuli rajul aayaw shay waalideyhi waalidayr rajuli rajulka lami aadisyaw shay aayaaw qaalo asxaabta maren ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo wale yashtimu rajul rajul miya aayey waalideyhi waalidayr rajul rajul lamis weled aayaa jare wal yashtam rajul rajul aayay may waalideyhi waaliday rajul rajulka lama suaali daadisashilan ayaa jare yaabua qaala nabiy naumay golay nacam ha yasub huwa rajul aaye aba rajuli rajulka kala awshay aaye fayasub lmasbubu abuhu awshaykii la aayo suna aaye abaahu aba rajuli rajulkii awshay aaye wayasub rajul rajula aaye umahu ma rajuli rajulka kala aadis aaye fayasub lmasbubu umuhu aadiskii la aayo suna aayey umahu ma rajuli rajulki aadis aaye korn aada iyo aw kaa ahaysantiyo adin sabab nagati sabab nagashadaasa may lamid ata kaanaka shatamtahuma adoo lamadii ahaytia lamid ato dembiyaalka wingu kabaair aw kaa aada ahaytona dembiyaalka winwa hadda sababa la sheegay hadii sababba meesi toosa bereer ngayt he dembisha waa kusii wingiba sababba hadii oo dembisha kabaair lakutari haddana kusii winto hadii si toosa langaay min alkabaairi may kumid ah shatrraj shatmurajul rajul ayaw shay waliday waliday rajul gaalo saasamaran ya rasuul allah walyaslim rajul rajulaka dhiirdeey aayey waalidehi waaliday rajul rajulka adisiyashe basitoose bareren aaye qaala nabiy naomay golay nacam ha yasub rajulu rajul aaye abahu aba rajul yasub rajul rajulkao aaye aba rajul rajulkao kal awshay aaye fayasub lmasbubu abuhu awshay kila aayo suna aaye abaahu aba saabi ki ay awshay aaye awka yani wa ka awka korona awshay aaye usun wa wayasub rajulu rajul ya aaye adan uma uma rajul rajulka kala aadis aaye fayasub lmasbubu umhu aadiskii la aayusun aaye uma uma rajul rajulki aadis aaye wa mutafaqun aleyh xadiskana mutafa kolkan adaya kaadin sabab nagasi sabab nagashadaas adoo ayti ka ayaa limidas mutafaqun aleyh dambiyaalkiin waaga wa fi riwaayatin riwaayo kisha may kasugnaada ina min akbar lkabaaidi wili dembiyaalka uwintan kuwinan badan may kumid ah an yalcana rajul rajul ini aayo waalideh waalidahi rajul rajul aadis yaashe ini aayo ila maylngara lah linabiy ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiy kay fasreebayan an rajul rajul seengaaye waliday waliday rajul rajul lamadis wali seengaaye qaala nabiy namaykwala yasub rajul rajul aaye aba rajuli rajulka kala awshay aaye fayasub lmasbub fayasub lmasbubu abuh awshayki laa sun aayey abaahu abasaabi kidadaay awshay aaye admi awka yani sun awshay aaye wayasub rajul rajulka ladan aayey uma uma rajuli rajulka kala aadis aaye fayasub lmasbub umuhu aadiski la aysun aaye umahu uma saabiki dabaay aadisa aaye way kalku dembiyaalka winga kumida tutanyeede may weley awka iaadaho daan hal aayo ma lahay laakin adi sabab nagti maaha kaanaka adoo ahay jelmidasre dembi jelmidas waana dembiyaalka win wiliba kan kuwinan badana kumid rasulka kutilmaamay sala allahu alayhi wasalam وan abi muحamedin abi muحamed may la kuriyey magaashay jubayr bin mudcimin radi allahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasuulka may kagoday la yadkul aljanata jina magalaw qaadicun qaraaba kikoy jina magalaw sar rasuulka qala sufyaan sufyaan may kagoday fi riwaayatin yani taabica raximin yenijed yani huwa naba maynijede taabica raximin qaraaba kigoy jina magalaw dhaayagdhaco magalaw aljanata magalaw qaadicun ay qaadicu raximin raxim kigoy mana qala sufyaan sufyaan may kagoday fi riwaayati riwaayati sufyaan sufyaan riwaayadis may kagoday yani yani huwa naba maynijede qaabica raximin qaraaba kigoy saasa nijed mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq وan abi cisa abi cisa maylkuriya almugirat bni shucba radi alahu taala anhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy nawaina kagol in allaha taala ilahay xarama huwa ilahay xarimi calaykum kolkin maysin ku xarimayhin cuquuq alummahaati hayaalka kaasiyawkeed wamancan reebow yasin ku xarimi wahaati sheen yasin ku xarimi wawa'dalbanaati gebdihii nolol dugowkood yasin ku xarimi wakariha huwa ala may ka haday lakum isin maysin ka haday iila saleri وaqaala fulan kada hiblowna ser intaasa sinkaadi wakasrata suaali suaal badnaaniyo ilahay sinkaadi wa idaacat almaali maal halaayooda sinkaadi mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay waan abi muhamedin abi cisa waan abi cisa magaashay abi cisa kuniyo almugirat ibni shucba magaashi lankasay radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alay slam qaala nabiy ma may ka koray in allaha taala ilaahay xarama huwa ilahay xarimi calaykum isin korkiasin kuarimi cuquuq alummahaati ahyaalka ka kaaasiyowkeediasin ku harimi oo aawki aadabla aasi min akbaril kabaair adila moodli gaar ahaan walaa ah, hadalambiyay may wa xugugdiya eed zaaidin aw kaoblan firi yo xugugdiya ya dhibka eed onog hadhalowshay ya eed ha mutaysati kalku ilaa onogaaso lamasin hakudeeraha kunaasi kugooyasi ya kadhibtoodasi kalku yani waa kay sin ahyaalka harimi ahyaalka aasiyowko wamancan reebow ya sin ku harim waharama calaykum korkimay sin ku mancan reebow ay manca ma wajaba calayka wa walalkii waajib ini ada reebta ay masalan ba yani zakadii ada diida maalkii waajibi xuquuqii waajibti ada diido reebta mana xuquuqdi adama dhiiba odan xaqulahi le hada xaqul binaadam le xaqulaadam le hada xaqulaadam le hada wa mancan manca ma wajaba wa wali waajibi reebow sha ilahay sin ku xarimi zakadii i wali lama medeho xuquuqe waajibe wahati sheen ya ilahay sin ku xarimi hati hati sheen bikasri tai ficlu amrin majzuum wlmuraadu yani may dalab ma laa yastaxiu yustaxaqu dalabhu shay oo dalabsi adag mudun adag mudun yani sheengadaas ulmo in allaha xarama cala lganiyi albukla wasuaala oo kal yani wa kay taaso ahe lanka taajirka ilaahay may ku xarime yani anaga eh ini bakiilnimo iyo su-aala ku xarim ini wal su-aalnma bina kolka haati sheeng haati taadagalaas kol haati sheeng yani haati may bu shay ad xaqinin lahayn ad ulmo gaadaso isbaaridikadaas dada dulmiyaas keenaleto xaqlaanga aan walagaday taasna ilaahay sin xarimi wa wawadal banaati gabihi nolol dugo koodana sin xarimi gibro o bilaante yar yar markaas daladen oo dhulkalongodo yo noolin ladugon ilahay sin xarimi waktigii hore jahiliya saa samay jiran ulaad gibro yar yar dhulkan godaayan lankan gibro bandhawa ndhalat yani eedan tirinyoday tangna mayinka dhalat yeedaay dhulkan godo jari dugo jari yani may welay weliba may kuhisaabo jareeno banaa min almukrama barija dafcu lbanaati min almukramaati saasa gabe gibro inin la nolol nololdu wanaaga wanaagyaalka kumid at saasa ari jiran masalan dulka fiiriyayan awleta marmar dulkan godayan ila geliyi jiray yani sa wada lbanaat wawada lbanaat gibrii nolol kood ilahay dinku xarimireed may wala jahiliinta ma er jirana yani gibrley aha awro aha yani dhidlaykinsheena saasa yani ma erahan weliba nasruhaa bukaan wabiruha sariga taasoo kale abiran nasruhaa gargaarshe bukaan baoytunley hoob kin gargaareed kin oyas akeldilleeraas gobdaas haye yani wa kay wabiruhana sariga samafalsha i kaalmadiyana waliya haday taasoo kale ho dhudhumisday yani waa kay masalan bir kuru reebti wal saaselayo kalku may dadan taraasan yani waldi waldi dhulka lasku duuga inti awra dhowti kinsheena faday yani or dhibaato kinsheena faseeraay kiyeedahay ilahay ma eray xaarama siin kueli wawaada lbanaati gabihi nolol dugokood iya ilahay isin kuharig wakariha huwa ilahay may ka haday lakum isin lahanti may isin haday ila saleri wagala fulan kada iblawn seri ada hadal ansugnaayna liwad wadaw yani hadidki kalo been may koska kafilana walal walibus dheegi ni kusheekoysa hadidki laraay oo kalo may wera ila wagala ho badi beenga badiyaas kalkun beentasoy beengna xaramo waila wakariha ilahay may ka haday lakum isin may isin haday kiraatu tarima ila saleri wagala fulan iba iblowna salahay ibl saleeri sala sheegi walaagasoy liwedwadaw taasa inkaar ilaahay wa may wala walan sugnayn inada sheegdame mana beenganagdaas wakadarata suaali suaal badnan asinku arya sinkaadi wakarihawa ilahay may kaaday lakum isin may sinkaada kadarata su-aal badadi ini su-aal badidan su-aalo la badiya oo la diidahay su-aal oo su-aala tacanutin ew su-aal oo na mad adeega iyo iyo meelilin su-aalan sifaadka oo kalse iwaweydiidi kayfa kaef gurto oo kalse iyo meelogaasay oo kan su-aalasla badiya yalasinkaadi a wal alla ama su-aal oo cilmiyan eh oo adan baahanto markaas taas ilaahay badad amray hoob cilmi ahaan masaladan baahanto oo wal adki tacluug eho binaadamka tacluug eho xuquuq eho saase cibaade eh, ho saase hoob ain warsadaas fasalu ahla diritan ilahay laygu laakin su-aal oo ta mada adeeg eh oo hataa dilkin sheegad gaado ingabna misme e su-aal oonayo khilaaf leh jides ama su-aal oonayo saas oo kale taasa lisinkaadi a wakasrat suaali suaal badadiyeya ilahay sinkaadi waidaacat almaali maal halaayo shay ilahay sinkaadi maali ini halaaytano oo masalan maalki lakutumudo o haram ina haramay laga isticmaalo yani la halaay taasa ilahay sin sinkaadigo mutafaqun caleyhi gowluhu gowl nabiy nabo goolshay mancan waxarama ilahay may harimay mancan reebo wa harimi macnaahu macna algowli goolkasa in lajeedidis maybwa mancu maa shay reebow shay wajaba huwa maag waajibay caleyhi cala shaksi shakso korshay kawaajib inaysu reeb taasu manca maa wajaba saasanamajir mancu maa shay reebo shay wajabahu ama waajibe aleyh ala shasi shakso korshay kawaajibi la reebo wahaatin sheegna may bu aha gool wagoolhu gool nabi nabo goolshay sala allahu alayh wasalam haati sheenka gooli goolkasay macnaahu macna lgawli lay meelgadar goolka macnaa shay may bu dalabo maa shay dalabo shay laysa huwa shayga balahu lishasi shaksadan lahayn shay adan lahayn ada dalabto dulman dalabto taasa yani yani hati eh waladan lahayne oo bin aadam xugugdisa zulman dalag wawadal banaati gibdho nolol may sugowshamayba macnaahu macna alqawli wawadal banaati waqawluhu leekaadaas waqawluhu gowl nabi nabo goolshay waadal banaati kagooli macnaahu macna alqawli koolkaas najeedidis may bu ahaan dafnuhuna dafnulbanaati gibro nolol dugowkooda ay filxayaati nololo dhatiya lakaduugi oo noolin la duugaw anasoyna xaaram waayo waqtigii hore oo iya la samey jiray jahiliin samey jiray وaqawluhu qawl nabi nabo goolshay iila وaqaala ka gooli macnaahu macna alqawli goolkaas ujeedadiis maybu alxadiiu sheekoyo way bikuli mama ladigi kuli shay ad ku sheekoy yasmac rajul rajulka humaaga dheegaaw fayaqulu kagoolaaw iila kada sala eri وaqaala fulan kada hiblowna salahaay min maagina kagoolaw laa yaclamu shaksu shaksiga ogayn صixatahu صixata ma maagaso saxiihnimadiis ogayn walaa yadunu hataa mago ogaad isku dhaafi maleeyaan walaa yadunu huwa yani rajulka ining maleeyaan ha asixata yani fiyawantaasbongata ining maleeyaan wakafaa bilmari of may kafalana kadiban min kadibin beengashe may kafalana an yuxadisa huwa rajulka ini sheekoyo bikuli maama ladigi kuli shay ku sheekoy samica huwa rajulka deegi kaaso been kafilan wa walbada dheegdineed wedubay bisinagad kaaso been kafilan wakafaa bilmari goof may kafadana kadiban min kadibin ben hayshe an yuxadisa huwa rajulka ini sheekoyo bikuli maama ladigi kuli sheeko sheekoy samia usadeegi wa gowluhu wa ilaacat lmaal wa gowluhu gowl nabiy nabo goolshay sala allahu alayhi wasalam ilaacat lmaali maal halaayo sheeko gooli macnaahu macna lgowli goolkaas macnaa shay may laywa tabdiruhu tabdir lmaali maalki gubow shay deediyo shay maanaa maalki la deedi wa sarfuhu sarfulmaali la deediyo lagubo maanaa oo yani isticma gaadudaadi waxyaalo saasalkagado lagobo wa sarfuhu sarfulmaali maalki ilow shay waay fi kayri lwujuhi noocyaalki keyrkoodana langel wujuhdaas noocyaalkaas oo almaduni fiha fi lwujuhi wujuhd lerimi keyrse oo min maqaasidi laakhirati aakhira maqsuudiyaalsha hada lahaayeen waddunyaa wa min maqaasidi dunya dunya maqsuudiyaalsha hada faden ma e keyrse lang ilu ilaacatulmaal wa ilaacat lmaali wa gawlu gawlu nabiy ilaacat lmaali ka goori tadbirhu huwa ilaacatu macnaahu macna lqawli golka macnaasamaybuwa tabdirhu tabdirlma tabdirhu mubadar nagado gofki tabdirhu tabdirlmaali maalki gubawsha oo la deediyo meel xaaramay lakisha wa sarfuhu sarfulmaali maalki iniilowshay wa yani fi kayri lwujuhi fi kayri lanwaaci noocyaalo keerso lang el wujuhdaas oo almaaduni fiha fi lwujuhi ledmi keersa lang el oo min maqaasidil aakhirati aakhira maqsuudiyaalsa eh wdunya wa min maqasid dunya addunya maqsuudiyaalka e keyrsa lang ilawa watarku xifdihi xifd lmaali maalka ilaalintiisa kutag waayo maca imkaan lxifdi xifd lmaal maalka ifdiyo shay oo suurtawaas maca shay xifdi shay oo binaan ila binaan ilelaka kutaba taasna kathrat lmaal lay mayba ilaacat lmaal lay wakathratu kakathur waahay watarku xifdi xifd lmaali maalka ifdi shay lakutaba maca imkaan lxifdi ifdi shay soo suurtawaas lalagab وakarat suaali وakahi وagowlhu gowl nabiy sala الlahu عalيه وasalam ilahi rasul shay gool shay kasrat suaali ka gooli macnaahu macna lgowli goolkaas jeedidis mayb wa alilxaahu nagnago wa fi maalika nagnag laa xaajata dangal sheegadaw ileyh ilaa ma maagan haan walada dankinka jarna cibaado aha oo masaladan cibaada in fadaay yani waa kay saaso ada ada kana nagdo suaaliya kana nagdo a alilxaahu ka nagnago kasratu suaal laha fi maagi lakanagnag aw laa xaajata dan fiihi ilayh ilaa ma maaga dankajan lakanagnag wa fi lbaabi baabka may kasugnaaday axaadisu axaadis iya kasugnaatay axaadistaas oo sabaga dagday fi lbaabi baabka tiska dhagdi baabkaas oo gablahu qabla albaabi baabka hortisaadi wadalika ka xadiisi waaqdacu man gadacaki oo kale wadalika ka xadiisi waaqdacu anana gooye man ya gooye gadaca hua manka gooyey ki adka gooy raximay xadiiska moodani kaasa kasugan iwa xadiu yani man qadaca lang ala lankigooyo ni anigooy qadaca allahu ala gooya mankaas ala gooye xadiiska so wa xadii wa xadii waka xadii wa abdacu gooye man qof ala kofki qadaca hua manka gooye kialka gooy alla subxaana wataala taas ka goolahe wa xadii waka xadii man qof ala kofki xadiisi oo kaliya baabka kasugnaadi qadaca hua manka gooy ni anigooy man qadaca lankigooyo ni anigooy qadaca allahu ala gooy manka xadiisi oo kaliya xadiiskan kasugnaadi baabu biri asdigaa abi aawki widaayaalshay lambaariyaw lang ixsaan sameeyaw yan baabay walumi baabu biri asdigaa lumi aadi widaayaalshay lamba yani ixsaan lang sameeyan baabay walagaaribi baabu biri baabu baabu biri asdigaa lagaaribi garaabadi widaayaalsho ixsaan lang sameeyaw yan baabay wazawjati baabu biri yani wa kay asdigaa zawjati zawjidi gaba jarti widaayaalsha ixsaan lan sameeyaw yan baabay wasaa'ili man baabu biri saa'ili man duul dhomaaantoodi wanaag lan sameeyaan baabay yundab ikraamu ikraamu man mankaasoy karaamayo shay bilasunaayaa baabu biri asdigaaila aawki widaayayaalshi sadiigin asdigaalka jami yani wa kay baabu biri asdigaailai aawki widaayayaalshay imbaariyowsha ixsaan sameeyowsha imbaabay walumi baabu biri asdigaailomi haadi widaayayaalshay ixsaan sameeyowsha imbaabay wala gaaribi baabu biri asdigaayla gaaribi garaabadi yani wa kay widaayaalshe ixsaan sameeyawsheeye baabay wazawjati baabu biri asdigaay zawjati zawjidi widaayaalshe winaagin sameeyawsheeyen baabay wasaa'ili man baabu biri saa'ili man dad dhamaantood duul dhamaantood ixsaan lan sameeyen baabay yundabu ikraamu ikraamu man manka karaameyawshe la sunaayay an ibni cumar radiallahu taala canhuma cabdالlahi bin cmar mayl kuriy ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qaala nabiy nabaynika gol ina abara lbiri baaranimo tanka baarisan may kumid ah an yasila rajul rajul ini hariiriyo wuda abihi abi rajul rajulka aw shay dadgeela ini hariiri wuda abihi abi rajuli ey ahla wudi abihi abi rajuli wahum asdigaahu aw ka widaayaal ah, shay mana ina abara lbiri baaranimo tanka baarasan may kumid ah an yasila rajul rajul ini hariiriyo kumid a ah, ari rasuulka sala الlahu alay salam wudda abihi yani ahla oo kale meelilgadare ahla wuddi abihi abi rajul rajulka aawshay aaw kaas yani jeelantis ehelshe aaw kuwaliso jeelay ehelshayni lahariiri ina abara albiri samafalkanka samafalsan may kumid a ama baaranamankanka baarisan may kumid a anyasila rajul rajul ini hariiriyo wudda abihi abi rajul rajulka aawshay aaw kaas jecelshay ehelshay hariiri ey ahla wuddi abihi abi rajul rajulka aaw shay aaw kaas jeelan jecel shay jecelkaas ehel shay hariri wa aaw jeelantis dadkusi jeelay ehelkusi jeelay mayb waa asdigidis wahum asdigaahu wilaayaal shay wilaayaalkaas ad hariiride yani samafal kumide baarnamo kumide wa wal ad aaw kan baari asolimida tali leylanki aawka onayo jeela edin hariiriyaal can cabdillaahi binu dinaarin radi allahu taala canhu cabdillaahi binu dinar mayl kuuriyey can cabdillaahi bini cumara kusi wuri radi allahu taala canhuma lamadi wadhakraalaada ana rajula rajulka wa rajulkaasoo min alacraabi reer baadiyal kumide eh. ya lagiya huwa ragiya ana rajula rajulka min alacraabi eh, lagiya huwa rajulki lakolomi hu ibna cumar iya lakolomi bidariigi makata fi dariigi makata maka jirte kalakolomay fasalama cabdullaahi bin cumaru cabdullaahi bin cumar salaamay cabdullaahi bin cumar salaamay aleyhi ala rajuli lacraabiya salaamay wacamala cabdullahi umbaari hu rajulki umbaari alaa himaari dameer korsheek umbaari imaarkaasoo kaana bnu cumar ibn cumar hada yarkab ini korahu cimaarka korahad waacdaahu ibn cumar siyayho rajulki siy cimaamatan camaamado kaanat camaamada hata alaa rasi rasi cabdillaahi cabdullahi madisi camaamado kudugnahaelankisi qaala ibnu dinaari ibnu dinaar may kagolay faqulnaa unmerna lah faqulnaa unmayn kagolnay lah lirajuli mayn arnay lah libni cumar mayn arnay aslaxaka allahu alla wanaajiya e inahum in alacraaba yani nimankan haanga inahum alacraabu reer baadiyaalo wahum yo yarlawna may karaadla nagdaayan inahum ina haulaai kuwa alacraabu reer baadiyaalkan e wa yani alacraabu reer baadiyaal wa wahum yo yarlawna may karaadla nagdaayan bilyasiri ko yar bishay yasiri walaago yar hoo sidadon yani si sheegayan la kiiladoosa koren sidagoo angadoodan bes si sheegayan lay faqaala cabdullaahi bin cumar bay ka goolay ina hada aw kalkunha mayana dameerkina sidii amaamada sidii walbadanba siday wal yar hoo sidadon hatay sheegayana ma inta don sidii oo kale qala cabdالlahi بn cmar meray ina aba hada الrajul rajulkan kan ay awshay kana huwa aba rajul rajulkan kan ay awshay hadi wudan jecel ya licmar بn الخaطاab cmar بn khaطaaba hariirku dhexeeya isjeelayen waini anina sametu may dhegi rasuul allahi adheegi sala الlahu alayه wasalam yaqulu rasuulka halka koola dhegi ina abara lbiri baaranimo tanka baarasan may kumid aha silat rajuli rajul hariidiyowshay mudaafki o dha laga diraayo ako ahla wudi abihi abi rajuli rajulka aw shay aw kaas jecel shay ehel shay ini hariri taasa baarnamkumide anin rasulka ado kor kudheeyo taas darti awke lankin aw shay lankin kan aw shay awka jeelaya taasa anin onogin haririhayle mana hadiska dhagin gelihayle cabdullahi bin dinar an cabdullahi bin cumar radi allahu taala anhu manana rajula rajulkaasoo min alacraabiya laqiya huwa rajulka lakulumey rajul acraabiya laqiya huwa rajulka lakulumey ho ibna cabdullahi bin cumar lakulum biariii makata fi dariigi makata maka jidsiya iya kala kulami fasalama cabdالlahi bin cmaru cabdالlahi bin cumara salaamay aleyh al acraabiya salaamay waxamala huwa cabdالlahi humbaary acraabiga humbaari lugaayay alaa ximaarin dameerka humbaari alaa ximaarin acdaahu ximaaran buma dameerku bas ilyarkaba usinkor yani wa kaysaas ximaarkaas oo kaana ibna cumar ibna cumar haadi jiray yarkabu ki koraw ximaarka koraw haadi jiray dameerki sugahay galanta kusaara gaado eri kun bari koreerkan unlaway to kor waacdaahuwa ibn cumar siyayhu rajulki caraabigaha imaamat imaamatan asi cimaamadaas oo kaanad hiya cimaamada cimaamadaatay alaa rasi rasi cabdillaahi cabdillaahi ibn cumar madishay kaduubnaytesnfuray tan hidho qaala ibnu dinaar cabdullahi ibnu dinaar hadiska wuriyahay may kagolay yani wa kay may kagolay leya cabdullaahi ahay qaala ibnu dinaar fakulnaa lah ibni cumar may ngarne aslaxaka allahu alla kuwanaajiya e inahum ina alacraaba acraabto alacraabu reer baadiyaal ama inahum ina haulaai kuwan acraabte alacraabu reer baadiyaal waay wahum acraabtana si loogi yarlawna may karahadla nagdaayan bilyasiri bishay yasiriya karahadla nagdaayan shay yarba karahadla nagdaayan yani wa kisaaso cabdillaahi bin cumar dameerkoosu koraayay markiisu nooga koro jari yahay dameerka suge hanisootba yani kolkan dameerkasiya kawareeji markaasa lanka oo talmiidka oo talaamiidka cabdullaahi talaamiid badan o yani lasafaraase la jari jartay maingareno yani ala kuwanaajiya sheekano dadkan acraabo waan walyara karaadla nagdan adin wal winga sidge faqala cabdullahi bin cumar mere ina abaa hada horta ka lanka lankan kan e ina abaa hada rajul rajulkan kan e ma e aw shay ya kana labu aaw kamay haaday wuddan jecel ya haadi licumar ibn lkhadaab cumar bin khadaaba jeelshay haay jecelshay haay cumar bin khadaaba eedan jeelay kan aw waini anina samictu dheegi rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul she dheeg yaqulu rasuulka halka olaa dheeg ina abara albiri samafalkan kasamal falsan mis ina abara albiri baaranimatanka baarasan silatu rajuli rajul ariidiyaw shay wa ahla wudi abi abi rajul rajulkaas aaw shay aaw kaas jecel shay ehel shay ini hariiriyo sa rasuulku dheegi saasan hariirihaayo wa fi riwaayatin marwiyatin can ibni dinaarin can cabdillaahi bin cumar anahu ana cabdllahi kana cabdullahi may aado ida kharaja huwa cabdllahi hadii bahaw ilaa makata makan bahaw kana lah liabdlaahi imaarun aan sugnaadi yatarawaxu karaaxoysada aleyh ala imaar idaa mala hadi noogo rukuuba raaxilati hala korowshe badana geela lakasafare geela marki safarlan baaw geela kasafari jiray marki geel walaakunoog hadina dameerka walaaweer lakaraaxoysada koraay wa imaamatun walahu imaamatun kana lahu imaamatun an sugnaati yashud huwa ibn cumar ilahay biha bilcamaamati ila sawraabsa ibna cumar ibna cumar badisheeyakiraay fa baynama huwa ibna cumar yawman fi yawmin maalinto cala dalika alximaari dameerkaas kaasay korshay kasugan yi yaid mara mah maray bi ibni cumar acraabiy waa mari faqaala acraabiy faqaala bna cumar ne faqaala bna cumar meray haye alastad mihidiya ibna fulan ibni fulan higlow higlow adishay mihidiya eri manaa waraysad qaala fulanki meray ha ay balaa ha ah faacdaahuwa ibna cumar siyay ho rajulkaiya siyay alximaara dameerkaiya galanta ku saari cabdillahi ibn cumar ada siyahay faqaala ibna cumar meray irkab kor haada alximaara lugaay toorta dameerkan kor waacdaahu cabdلlahi بn cmar si ay rajulki araabiga hay alimaamata cmaamadoosi wagaala بna cmar ibna cmar may kagolay sdud hir biya camaamadi hir rasaka madaga hir camaamada faaidiya yani madahirow she waaye yani karaamadi madag ini lakaduubo saas oo kale ladubo olbisme laduubo a usdud hir maama garabka kinsaarnaasme usdud hir biha bilcmaama rasaka madaga hir faqala bacdu aصaxaabihi aصxaabi cabdالlahi cabdالlahi asaasis bacdo kumida may ngareen lahu libni cmar may ngareen law li liabdلlahi بn cumar may ngaren afar الlahu ala dhaafa e laka adlahanta alakin dhaafa acdayta sidi hada lacraabiya sidi ximaaran damera sidi imaarkaas kunta hatay tatarawaxu tatarawaxu anta adaki kiraaxoysadawa hadi alay alalimaar wa imaamatanga sidi imaamadaas oo kunta ada hatay tashudu anta adakihiraw hati bihaagin amaama ra'sa kamada adkiraasiya sidi esadee umanaan taasoma side eh. faqaala bna cumar iبn cumar may kagolay ni an samictu degi rasuul lahi degi sala lahu alayه wasalam yakul rasuulka alku walaa degi ina min abari lbiri baaranamo tanka baarasa may mid aha an yasila rajul rajul ini hariiriyo ahla wuddi abihi abi rajul rajulkaas awshay aawkaas jecelshay eelshay helshay hariiri ya baaranamo tanka baarasan kumid e rasulku dheegi hay wa bacda ame weliba la hariiriya bacda an yuwaliya bacda an yamuuta huwa abka marki geeriyooda bacdishe awka marki jeesado geeriyooda aawka hay markaasa la hariiriye lankisu jeelada jari wain abah aba rajul rajulkan kan ay awshayna kana huwa abka may haaday sadigan widaaya licumar ibni cumar iyo cumar bin khadaab aw ka widaay lahay fawa hadihi riwaayaati riwaayaati may weriyay kulaha kula riwaayaati muslimun imaamu muslim iya weriy oo sana riwaayati adilay wa cabdullahi binu dinaar maylay anahu an cabdullahi bni cumar mayl kuriyay anahu ana bna cumar kana bna cumar may haada ida kharaja ilaa makata maka disun bahaw kana lah libni cumar ama in sugnaaday ximaaru dameerka oo yatarawaxo karaaxoysadaw e yastarixu karaacsadaw alayhi cala lximaari karaacsadaw idaa mala hua ibn cumar hadii daaloog idaa yani hadii sdhaardaraso o daaloog masalan ba e idaa saima rukuba raaxilati min alibil geel karoos hadi ku daaloog ya karaacsadaay dameerka walaawayar soosifeelakasoo karaacsadaay wa camaamatu wakana lahu idaa mala hua ibn cumar hadii daalo dameerkasoy karaacsadaay rukuba raaxilati hadla karoos hadi ku daal wa camaamatu wakana lah ibn cumar camaamatu an sugnaat imaamadaasoo yashud ibn cumar ridaw biha bilcamaama rasa rasa ibn cumar fa baynama huwa ibn cumar ba yawman maalinto ala hada yani wa kay fa baynama wakta huwa ibn cumar ba yani yawman maalinto ala dalika kainon kasugunya ala dalika alcimaari dameerkas kaasa korshay kasugunyi id waktigaasa mara ma maray bib ibni cumar acraabiy lankoreerbadiha maray faqaala alacraabiyu meray alastaad mihidiya ibna fulan ibni fulan iblow iblow onogshay mihidiya iswaraysa isbarashadii wa iblo iblo rishemhidiya qaala yani rajulki mer bala ha aha iblo iblo dhalin faada ibn cumar is marki fulanki ibn fulanki asiyay faada ibn faadahu ibn cumar siyayhu rajulki la sule alcimaara dameerkiasi dameerkis laha faqaala ibn cumar may ngaray lahu lilacraabi may ngaray irkab kor hada alcimaara kor waadahuwa ibn cumar siyayhu acraabig asiyay alcimaamata cimaamadna siy waqaala ibn cumar mere isjud hir biyaa cimaamadan tanga kasi hir saasa kasi anaad madagan jirnaykadin madagan hir faqala bacd asaabi asaabi cabdllahi cabdllahi saabtis bacdkumid la liabdillahi mengaren afar lah wala dhaafa laka adalaanta cabdllahi alakin dhaafa acdayta sidi hada alacraabiya acraabigan kan hesiday ximaaran dameeriya sidi ximaarkaasoo kunta ad ahaatay tarawacu tatarawacu anta adka ikraacu isdawaati aleyh alalimaar wa imaamatan wa acdayta sida imaamatan anka darti imaamadaasoo kunta ad ahaatay tashudu anta adkiilaw biyabilamaama taasa kamadala kiilaw haatiya sidi faqaala faqaala bnu cumar meeray ay dalil an haayo warantagan hata samey dalil an haayo ini an sameytu degi rasuulalahi degi sala allahu alayh wasalam yaqul rasuulka halka walaa ina min abari lbiri baranamatanka barasan may kumid aha badanta laakin may kumid aha an yasila rajul rajul ini hariiriyo ahla wudi abi abi rajul rajulka aw shay aw kaas jecel shay ehel shay hariiri bacda an yuwaliya huwa abki marki jeesado bacdishe ay bacda an yamuuta huwa abki marki dhimado bacdishe lanka aw shay marki dhimado bacdishe aw shay lanki jeelay awlaadis hariiri wain aba aba rajul rajulkan araabia aw shayna kana labu aw kahadi sadiqan widaaya licumara cumara widaaylahay radialahu taala anhu saasan hariiriyayo kawa hadi riwaayaati riwaayaatka han may weriyay kulaha kula riwaayaat muslimun awri waan abi usaydin abi usayd may lakuriyay bilami hamzati alafi usayd wafatxi sini usayd malik ibni rabica malik bin rabica may lakuriyay saacidi reer saacidi lanisbay radialahu taala canhu qaala inika goli maligaas baynaa wakta naxnu najulusun fidin cinda rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shergis widin id waktagaasa jaa may kooyay anabiya mayn kooyay rajulun an kooy rajulkaas oo min bani salimata reer banu salim kumid ayan kooy faqaala rajulu rajulki mer ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyo hal baiya baaka haday min biri abawaya aaday aawke imbaariyosho hesho miya shayun shay ku baaka haday shayga aburu anaan baariyahuma abawaya b bi shayin ka baariyawre bacda mawti ma mawti abaweyni alay awkay marki dhimaden bacdi shay shay anan kabaariyaw jarte faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam eray nacam ha asalaatu du'a waay calayhima aadi awki korshoon do-ay walistikfaaru dhaafitin dalabo lahuma lilabaweyni wa wainfaadu cahdihima cahdi labaweyni aadi awki balinshooda fuliid waay min bacdihima bacdi labaweyn aadi awki bacdishoo balinshooda fuliid waay wasilatu racimi garaabaha riidiyowshe waay alati siladaas oo alati raximtaas laa tuusal hiya raximteeda lang hariiriyaan ilaa bima bisababi ma sababi abaweyni aadi awki sawashoona lakahariiriya wa ikraamu sidiigihima sidiigi abaweyni aadi awki widaayshona la karaamay wa intaasa baaranimadiyo kumide baagaadeen wa awaamayure xadiiskan abu daud waan abi usaydin bilami hamza usayd wakatisini usayd malik magaashi abi abi usayd kunilay wa malik bin rabicata saacidi magrisena saacidi lagnasbay radialahu taala an qaala may kagolay mali bayna wakta bayna ma i bayna isku mid lay bayna wakta naxnu najulusan fidin cinda rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheegtis fidin id waktadaasa ja may koy rasulka mayn koy rajulun rajulkaon koy rajulkaas oo min bani salima reer banu salima kumide faqaala rajulu rajulki meeray rajulun taas olma dhibaas majhuulnimada may saxaabi waa faqaala rajulu rajulki meeray ya rasuul allah jahaalada may leren hadii sanadka kajart wala dhibaas laakin matan hoobka jart walama dhibaas rajulka asxaabe hooblaka misbilaamay hooble bes hadissaal faqaala rajul rajulka mer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisi hal bakiya baakahaadey min biri abawaya aaday aawkey baaranimadiyo miya shayun shay kubaakahaaday aaday aawkey baaranimadiyo wala ku kubaakahaaday shaygaas oo aburo anana baariyahuma aaday aawkey bibi shayinka baariya bacda mawti ma mawti labaweyn aaday aawkey dhimashadiyo baadishonka baariya oo baaranima baakaadi jare faqaala nabiy naumay goray nacam ha ma baakahanima larne bal baakahatiy asalaatu ducaawa alayhima cala abaweyn iladuaaya ay ducaa asalaatu lugatan adducaa tilaraayo wasilaaxana yani afcaalun waaqwaalun muftasacatun bitakbiri muftatamatun bitaslimi maca shuruudi kadalik uraayo asalaatu lugatan adducaati haasa qaala nabiy naumay koray nacamha asalaatu salaada ducaaw calayhima cala abaweyn iladuaaya had iyo jeer mar daaiman badan duaaya weliba kalfa salawaat ducaadadu sajaabeta salaado kidaashi salaad bad tukut yani waqul rabi irxamhuma kama rabayani sagiran adar allahuma arxamhuma kama rabayani sagiran adarta mana duaadasu oo markasta yani salaatulel tukdaas barbada yani wakta oo mustajaaba markadaraas ad ilahay intugdo ilahay intug adducaau alayhima adi yaawka dhimadan ilahay intug iwalistigfaaru dhaafatin dalbow lahuma lilabaweyni dhaafatin dalab yani allahuma akfir dunuubahuma dunuub alabaweyni aday awkay dambisho ilah dhaaf adarto ilahay dhaafatin dalab wainfaadu cahdihima cahdil abaweyni aadi awki balan shoona ada fulid wa balan fayle balan hoobkila galan balankaas ada fulid si walang maamulso dhagan kada weel hoob kalan balankaaso in adan goofi balankaas kugaadi min bacdihima baadil abaweyni aadi awki bacdisho wasilat raximi garaabadina la hariiri wa alati raximtaasoo laa tuusal hiya raximtiyeede lang hariiriyan ilaa bihima bisababihima aadi awki sawasho maahin yani raximtiyeedaha itin goynu inti a shay dhimid yani disorbasen inti aadis dhimid disorbasen lang erne hariridu mana dadki ordhaambal hariri jari hariirkan markidoogi la idaseeda jara hariirtan markidoogdi lang er yani hariridu dadki ohay wasilat raximi garaabadi la hariri wa alati raximtaas oo laa tusal hiya raximta lang haririyan ila bihima bil abaweyni laylika haririya garaabadi nedeerti iyonayo yani abtidi iyonayo ediyaalki kuli dadkaasa la hariiri wa wa ikraamu sadiqihima sadigilabaweyni aadi awki widaayshona lambaariyo lankoy qaraabon lahayne lasaaxib hayano yejar usugin adin hariiridoa karamayto mana taasa kumide baaranimadi tawa mayure adeska abu daawud abu daawud ya wuri harika hidhawaayo hoob leroob dalka eedanka faraxaw harita hidhawaayo kada lero dadkiyo hay hariirido mana waikramu sidigi marawa abu daawud wa adeska wuri waan abi caiشhata radialahu taala canhuma gaalat caisha may ka golay ma kirtuma masirneerta caisha cala axadin yani asdigaa abi walumi walaqaaribi san kubani wazawjati ya baabshirog an caiشhata radi alahu tacaala canha qalad aish may kagolay maakirtu an mamasir cala axadin ahad korshay magmasirn ahadkaasoo min nisaai nabiy sala lahu alayه wasalam rasuulka yani bilahay bilaantis kumid nagmasiri mijar maakirtu waliya nagmasira ala khadijata khadijata bint khuwaylid radi alahu taala anha walinmasiri wama ra-aytu maan arag na erti manaa guurnima sedernima arag ha yani khadiije maarag nagada weligay maarag neerti marki dhimadaasi ban noolan sudhi kortoo noolaytin gabriyada hayti markaas babaras walakin kana shanu shaniga may haaday walaanin kuma siiri may bua yuktiru huwa nabaga badiyaay dikraa dikra khadiija khadiija hoskeewa badiyaayo warubama may larage dabaxa nabiy nabag ini gooriyo ashatari neef gooriyo iringelarag uma yukadicu nabag gugooy ha shaatidi gugooyo shamar aclaan hobong hobong ngugooy uma yabcad nabiy nabaga dir ha laxmaha shaatigeedaha kilibsa dir fi sadaai khadijata khadiije widaayaalsha sadiqatin sadaaig lagajami widaayaalsha diroya dhiyaasi fa mayba badana kultu iniangar lah linabiy nabagnger waaba kaan lam yakun igoon haan waab lamid kaan hushaaniye lam yakun igoon haaneb waa lamid fi dunya addunya dhahdian haaneb waa lamid ilaa khadiijatu khadiije ma ahayn admay khadiije magaashasadinhay addunyada walyeleyhayt oo kale nhaytmana erhay fayaqul nabiy nabag nama erahay sala allahu alayhi wasalam inaha khadij kanat hati kada wakada wakanat hati kada wakada wakana waladun wlaadun yali anin sugnaadeen minha min khadija rasuulka nasa yarahay sala allahu alayh wasalam mutafaqun caleyh kalkun lanki hariirsin kudhexeey ad hariiriyaaso lanki lankaas widaay lahay la hariiriyaayo daliilkisa manaa weliba zawjidi ahaa lang ilaaliya balanki hordhaan yani waasinkudhehaysi ilaaliya ho dhimitidhomatalanghelmaamaan ana caiشhata radi alahu tacaala anha qaalat aisha may ka gol maakirtu mama sirnerti calaa axadin aad korshay nugma sir aad hoobler mgnagada bilaanmanada aadla calaa axadin min nisaa bayaanka markaas min nisaa nabiy nabaga bilaanti zawjiyaalshay kumida ah, nugma sir mijaro aisha mayla ma ogdaay anti onayo rasuulka zawjaadshey ah, yani aisha rasuulka edin jelay kalkunti latartamaasa mijarne rees kalkun taasa magaashay lahajiri khadiije setaasa kuma siidati mana maakilka uma sirn ala aadin aad korshay uma sir aadkaaso min nisaa nabiy nabig sala lahu alay salam awjiyaalsha kumida masiri majar maakilka walian masiray ala khadijatan masiri khadija bint khuwaylit radialahu taala an walianan masiri lankada bilangan masiri majar wama raaytu saasatan maan arag neerti ya ciisha ha khadiijana ma aragna dabba wuligay ma arag neerti walakin kana shanu shanaga may haaday walakin kana nabiy de walakin kana nabiy nabaga may haaday sala lahu alay wasalam yuftir huwa nabag ini badiya wahadi dikraha dikra khadiij khadiijo husya wa badiyay sa haytay sa haytay may wele khadiij radi allahu tacaala canha nayb kibir may haytay yani rasuulka sala allahu alayhi wasalam maal gabeen eho e dantan leho quraish bilaantiy bilaantanka sharaf badan eho lakatartama wa hayti usku diiday guur kasta diiday marki dem rasuulka sala allahu alayhi wasalam yalan tilmaamay e lang sheekoy maxamedulamin adare lan lankan aamin ama antisa dhadheegdi markaasa ganacsan dilkatay markaas ganacsigi hoobi baadana faydo badana kusheena walbada nga aragday isla markii hore kuweydiisatay guurka fadeerti mana marki guursaday rasuulka sala allahu alayhi wasalam afartan jar oo kalsay haytaye rasuulkana labaatan shan jar ahay kalku yani eedan kuwinaysi kaasata guursati maalka shahantadii dhan rasuulka wareejidi sala allahu alayh wasalam yani zamiluni zamiluni markiislahayo hasal i jartay ha yani waa ka ilaahay makudulaaya garabka makubahaayo yani waa ka guraasi haysi e dankasalo rasuulka obs waa obsada yeenka oy jaray hinda duuba jartay saasa jibril ajibla hadda awlaadi rasuulka sala allahu alayhi wasalam badana iya dhali ilaa ibrahim fa min mariyatlgadiya ku ahaadi ma todoba litikal iya dhali khadiija dhali kalkun yani mudanaysin ilaa maano rasulku sheekoy kol aisha may dareentay husawkan la badiyaw sidiyan may leray ha yani wa kay masalan shey hadii ad husaa soo markas magaasha kaadas kaadas may tusiyay inaad jeeli maana kasrat ashya tadul yani mana maylarey shay husaw shay may tusiye jecel shay tusiye mana shaygan ho markas kana nagaas kana nagaas inad jelo kolkun jeelan taasu mana walakin kana kana nabaga may haaday yufiru ini badiyaayo haad dikraha dikra khadija khadija see badiyaay ya yani saas wa warubama may ba oday arage dabaxa nabiy nabag ini gooriyo la arag ashata husawkiyo mana baabu biri asdigaai zawjatiyo hadarog kalkuu zoojadii widaayaalshe lambaari sameeyahay fil warubama dabaca nabiy nabag ini gooriye larage ashaata neef goori riido goori yani wa kay uma yuqadicu huwa nabag gagooy ha shaatadii libshe gagooy aclaan hubon hubon gagooy uma yabcasu nabiy nabag dir ha ay laxmaha laxma shaati riidiyeede hilibyaalse dir fi sadaaiki khadijata khadiiji widaayaalshe sadiqa sadiqatin sadaailka jamiwa widaayaalshe o bilaante enda dir mana khadiiji dadki markid hoogdi hariiri jartay yani saasatndada taasa marmar diyaasi farubama may ba larga rt aisha farubama may larga ultunianer law linabiy nabag ang er rasulka markiisu shisheegaanadida ishaay waayo anang er ka lam yakun kaanhu shaniye lam yakun lam yuujad lang helneeb waa lamid fi dunya addunyada asiya lang heln waa lamid ilaa khadijatu layna heli waa lamid wa gulig abwal bilaankelan guursame khadijilay guursatiya may khadijilay magaashen haysa sa eraayel sa eraayelta aisha mana ir iradii waa masiirka kumid ata ilaahay may bakin bedelay yani ajuusada oo mar hor dhimatay yani gooyasha dhon is riwaayo kale saasalaasnka gooyasha dhon dhiyeeno untidi midow midow nagadeeno saas ahay oo ilahayna kin bedelay gabarsada i kadaa kin bedelay yahad magaasha hayasa saas me kale riwaayadaasn jarti mana fayaqul nabiy naumeraay kayrada hoob koyt walkasi ah, ko fayaqul nabiy naumeraay inaha ina khadijata khadija kanat sifatuha sifadii ahaatay kadaas ahaati wa kaana sifatuhaa ahaatay kadaas ahaati وakana waladn wlaada liyanin sugnaada minha min khadija rasulkana sa yelahay sala الlahu alayه wasalam mutafaq alayh wa fi riwaayati wain hushaniye kana nabiy nabog may haaday la yadbaxu nabiy nabog ishaatari goorya fayudi hadiyayay fi khalaa'iliha khalaa'ili khadija khadija widaayayaalsha wa minha min ashaati shaatadeshe ma walan hadiyayay yasac huwa maagan waasaanagdaw huna yani khalaa'ilaasan waasaanagdaaw wa fi riwaayati wain kana la yadbaxu in laakudambote inta mukafafo min asakilo wain hushaniye kana nabiy naba may haday la yadbax huwa nabag ini gooriya haday ashaaka riyagi neef rie gooriyaay fayuhdii huwa rasuulka hadiyeyay fi khalaailiha jamcu khalilatin khalilatin khalaail laka jamiwa wahiya sadiqatu khalail khalilatin khalail yani sadiqu khalilan khalilan itakad allahu ibrahima yani khalilan ti o kale khaliil kalkin jamacu khalail jamaco bilange yani wakay kay abaxa goor yaqul nabiy nabo may kagufa yudi wa nabag hadiyey fi khalaailiha khalaaili khadija khadiija widaayaalka oo bilaange yan hadiyeyey minha bacdaha bacda shati yan hadiyeyey ma wal yan hadiyeyey esac huwa maagan waasacnagdaw huna khalaaila widaayaalkas khadiijan waasacnagdaw tikasuba iibto adko hilibesiyaay hadiyeyey wa fi riwaayatin kaana nabiy nabo may haaday ida dabaxa nabiy nabag hadi gooriyo shata rigoori yaqul nabiy meray arsilu dira biha bishati saatadumtan e dira ilaa asdigaai khadijata khadija widaayaalshan dira seeraay e. wafi riwaayatin kaana nabiy naumay hadi sala lahu alay salam idaa dabaxa nabiy nabiga di gooriyo shaata rigoori yaqulu nabiy naumay ka goolay arsilo dira biha bishati riidon dira ilaa asdigaai khadijata khadija widaayaalshan dira seeraay e. wafi riwaayatin qaalat hiya khadija may ka goolay istaadanat may idin dalabtay haalatu bintu kuwaylidin uktu khadijata binti kuwaylid walaaliha idin dalabti calaa rasuuli lahi rasuulka gurka jarkorsheedinga galabta ay rooga galesaas facarafa huwa rasuulka kasi sala allahu alayhi wasalam istidaana khadiijata khadiija idin dalabshe iya kasi fartaaxa rasuulka faraxi lidalika listidaaniha idin dalabkaasa an faraxi faqaala nabiyu na may ka goolay yani halatu bintu kuwaylidin haadihi tan halatu yani halatu bintu kuwaylidin waaytari mana naqmatuha tushbitu tushbihu naqmata khadiijata yani wa kay saas katang may bualankelma e koley khadija hada gaframa kuban e walaaliya wer mana hadalkana dheegahay walaaliya koley halatu bintu kuwayli yani hadalkiya may hasaway hadalki doojadiis hada korla hadal jarti yaxsusi rasulka sala lahu alay salam markaasa edan farax yalilay ista'danat may edan dalabtay hal yani halatu bintu kuwaylidin halatu bintu kuwaylid ya idin dalabti uktu khadijata bintu kuwaylidin khadija bintu kuwaylid walaaliya ewa calaa rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulkeedan dalabti aydoog hagaleseerti mana facarafa huwa rasuulka kasi istidaana khadijata khadiije edan dalabkiishawa hatoy ay gabartan hadalshe isna istidaana khadijata khadiije edan dalabsheeye rasuulka kasi sala lahu alayhi wasalam fartaaca nabiy nabog faracay lidalika alistidaani yani wa kay masalan taaso oo istidaankaas kaase waan faraxay rasuulka litadakuri ayaami sayidati sayididii oh, oo yani wa kay ayaamti hasuusashadiiya sayididii khadija hayti ayaamtiti oo lahadal jartay rasuulka lakilaaba jartay lanoolada jartay hatoy kolka faraci rasuul fartaaca nabiy faraci lidalika lidalika istidaaniyadin dalabkaasaan faraxi faqaala nabiy mera allahuma ya allahu alaheyow halatu haadihi tan halatu bintu kuwaylidin waay yani halatu bintu kuwaylidu tanseri mana qawluha afartaaxa nakmatuha tushbihu dhikay yani saaso manaa soodke may shibahaayey yani naqmatuha soodkea tushbihu may shibahaasay naqma yani nama naqmata khadijata naqmatuha soodke iyo tushbihu may shibahaasay naqmata khadijata khadija soodke shibahaasi kolka saas daraadiya rasuulkan kafaraxi wa gawluha gawlu aishata aisha goolshe fartaaxa nabiyu namaga faraxi kagooli huwa fartaaxa lafdaga e bilxaai hayalaafid fartaaxa wa fi ljamci jamc kitaab jamc bayn saxiixeyn kitaab lera may kusugnaaday muslim i bukaari axaadiseedka jamiye kitaabkaase oo saxiixen iyo bukaari bukaari saxiixen wala kubaase wal iswaafagsanyin aljamcu bayna saxiixeyn wa saxiixeyn la jamiya kitaab in muslim i bukaar dhon laska dari ew yani wa fi ljamci jamc bayna saxiixeyni ma yani muslim i bukaar lamdatiyo la jamciyo kitaab magagas leh may kusugnaaday oo lilxumaydi sheekh lxumaydina ley sheekh xumaydi may kusugnaaday fartaaca bilcayni laafay wamacnaahu ihtama murugi i bisawti soodkas oo oo dheegiya ang murugiy may welay ayaamti oo sayidadii khadiiji ayaamti hato soodkana soodka nagtaas daraadiya yani rasuulka murugi fartaaca ang murugi wa bilcayni laafay fartaaxa farax yahaytitas fartaaca bilcayni wamacnaahu macnaa fartaaca lafdagan oo fartaaca macnaa shay mayg waitama nabiy nabag murugay i bisawti soodkas murugi waay yani saas sood kasan murugay jeeladi rasul hataw mana waan an yahay waan anas ibn malikin radi allahu taala anhu qaala anas may kagoray kharajtu tubahi maca jarir ibn cabdillahi bajali radi allahu taala anhu albahi fi safarin safar fislbahi fakana huwa jarir may hada yakdumu ini anas hadla yakdimu huwa jarir ini edegaw ni anin edegaay fakultu lahu lijarir may ngaray laa tafalan faloy faqala jarir maray nian gadrey dorg alansaar ansaari argi tasnacu hi ansaar subias lirasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam shay an amran cadima arag suubyaso arag alaytu ana dhaaraday reed calaa nafsi naftay korshay dhaaraday anla asxaba an anag la saaxiban ahadan la saaxiban ahad kaasoo minu min alansaar ilaa kadamtu edega ahad kusuge ah mutafaqun caleyh hariir waayo manaa lankaas ada jeele lanki ada jeele lanshayn wal hariiriye kalka saxaabiga adamay lay waan anas ibni malikin radi allahu taala anhu qaala anas may ka kharajtu bay maca jariir ibni cabdillahi lbajali jarir bin cabdillaahi bajali gabilis bajali langasweya labahi anas ale khadim nabiy anas macruf rasuulka khadimta tumunsin ngadeega tumun jar usoo elin jey ilaa tumunsin iyo rasuulka ngadeega jaryeeri labaatan jar marki anas aayna rasuulka geeriyoodi asxaabta dadkanka cumra dheer rasuulka doay cumra dhirir iyo awlaad badnaan iyo irzaaq waasaacinka doay intay baheli tan kale aakhirana doadiya jarta iyana taasin dhimanta sugeeyana guraay yani macruf wa anas mayla kuriyay khadim rasuul may may labaha jarir bin cabdillahi bajaliy safar i safar safar iya labaha fakana huwa jarir may haaday yakdum huwa jarir ini adeegaw ni adeegaw may dhii korta ini anas ba kuwinada jarir jarir bin cabdillahi anas kuwinado dhii kort ing adeegaya fakultan may ngaray lah lijarir may ngaray laa tafal isku dhaaf inka adeegdo dhaaf walba ninka adeegdo isku dhaaf faqaala jarirun jarir may ra ini an gadr eitu aragi al ansaara ansaar reer madini aragi tasnac hiya ansaar suubiyaas hoosi khasraj iyo ansaariska reer madino dadki rasuulka galangobodeeno dacwada la gudbiyeeno dacwada yani fidyolshen galangoboden eesanka gargaaren ansaar ba lai anin gargaarin rasuulka tasnacu suubiyaas aragi ansaar birasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay kusuubiyaas shayan cadiiman mana shay wiin kasuubiyaas oo shay cadiiman yani mayba fawga alwasfi min alkhidmati walikraami an khaadimo ikaraamayo ma awal kusii badan rasuulka nsuubiyaayano ed rasuulka haririyaayano edn kaalmayaaya naftiyo imaalsho rasuulka guureno yaiye aragyo se dhaaleytu may dhaarada erey calaa nafsi jarira mayla jarira leh naftay korshe may ka dhaaraday ey xalaftu waa qasamtu may ka dhaaraday alaa nafsi ka dhaaraday anlaa asxaba yani anan la saaxib axadan ahad minhu min alansaari la saaxib ansaarti rasuulka khaadima jaranko kumid anan la saaxib ilaa kadamtu anin eg aadkaas iyo rasuulka saasanjelayni ha anin iyo saasanjelada iyo ngedegeed taasa ka dhaaradi muttafaqun kokun kin khaadimey dhaarka safulya idhaaferi kin khaadimey muttafaqun caleyh hadiskuna muttafaq wa baabu ikraami ahli beyti rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulsha ahlubeytkay karaamayow shooyen baabey wa bayaani fadlin fadli ahli lbeyt ahlulbeytkaas fadligaaso fadlishood la cadeey baabu ikraami ahli beyti rasuuli ilahi sala lahu alay salam